bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbihi waleh amaa bacd waxaan filayaa weli waxaynu ku jirnay sanadkii sideedaad ee hijrada nabiga aynu ku jirnay sala allahu aleh ali wasalam konton iyo lix dhacdo uu soo qaadanayana waxaan filayaa soddon iyo toddobaynu maraynayo xagga hore aynu u badannay waxaynu sanadka aakhirkiisii baynu maraynay bishii dilqacda ayaynu ka bilaabaynaa dilqacda waa bisha kow iyo tobnaad waaye marka muddadaa kooban ee labada bilooda wixii dhacay uu ka soo qaaday baynu maraynaa waana qodob namber qodobka soddon iyo toddobaad wa fii dilqacda bisha kow iyo tobnaad oo sanadkaa ka mid ahayd faraqa nabiyu sala alla alay slam wuxuu qaybiyey alkhanaa'ima xoolihii laga soo helay dagaaladii hawaasin iyo haqiif lala gala ee maalintii xunayn iyo maalintii awtaas iyo daa'if wixii laga soo helay iyadoon weli la qaybin ilan dagaalkii goosgooskaa socday ayaa dadka loo qaybiyey wa actaa wuxuu siiyey almu'allafata quluubahum dadka islaamka lagu soo dumayee maka ku islaamay kaiiran xoolo badan buu siiyey wawakala almu'miniina ilaa iimaanihim muminiintii dadkii u badnaa madiine kala yimid ee saxaabadii ansaar iyo muhaajiriin ahaana iimaankooda u tala saarto iyaga wax la taaban kara lama siin dadkan cusub ee weli hunguriga ku islaamaya ayuu nabigu wax badan siiyey hadallo badan baa la yidhi ama wax badan baa ka soo baxay oo kale reer ansaareed hadal guud bay dhaheenoo war nimankii reer makaa xoolihii oo dhan la siiyey in shalay qasab ku soo islaaminayo dagaalkan la gallay seefaha dhiiggii weli kama qalalin iyagaana wixii nacfi ah loo qaybiyey nabuu reer ansaareed gaar buu la shiray wuxuuna yidhi nimaan reer ansaareed ahayn shirka iyo fadhiga ayuusan imanin markay yimaadeen buu wuxuu yidhi cid kale miyaa idinku jirta waxaa la yidhi maya laakiin wiilaan abtiunahay baa nagu jira oo gabar annaga ay dhashay halkaas wuxuu ku yidhi ibnu ukhtulqawmi minhum ciddani wiilkay abtigu yihiin gabadhoodu dhashay iyagunbuu ka mid yahay dhib ma laha markaasuu nabigu la hadlay sal l slam uu sheegay dadkan waxaa loo siinaya dadkani hungurigay ku islaamaan ama islaamnimadooda ku sugnaanaysaa akhiiran wuxuu yidhi nabigu miyadaan raalli ku ahayn in dadkuna xoolo iyo adhi iyo geel guryahooda la aadaan idinkana rasuulka ilaahay guryihiinna ola galbataan markii horena wuxuu ku yidhi hadal baa i soo gaaree bal hadla rasuulka ilaahayow dadka ayaga waxgaradka ah waxba ma dhihin laakiin dad badanoo waxmakasih iyo dhallinyaro badan baa meelaha kaad hadashay adugu taariikh badan kadib halkaasay kusoo gabagabooday raalli baan ku nahay dheheen fa qaama istaagay oo kale dulkhuwaysira nin la dhihi jiray fa qaala wuxuu yidhi maa qaala wuxuu yidhi dulkhuwaysira waa ninka usuusha khawaarijtu ay ku abtirsadaan nabiguu yimid wuxuu maxamedow ilaahay ka cabso oo cadaalad samee ilaahayna kama cabsanaysa cadaaladna ma samaynaysid aduu ninka waa ninka marka dambe uu dhihi doona sal slam kan wuxuu dhali doonaa buu yidhi oo uu soo saari doonaa dad salaadooda iyo soonkooda iyo cibaadada aad la yaabtaan diintana dhinaca kale uga baxay dad la laaya dunidana dadka ugu shar badan ah muslimiintana waxaa u khayr badnaan doona kuwa kii laaya wuxuu ku tilmaama marka muslimkana way laynayaan gaaladana way kawedeynayaan taasuu tilmaamayaa de qiso dheer iyo khawaarij iyo wax badan la yidhahdo laga hadlaa wa fii dilqacda isla bishaa dilqacdo min haadihi sanati ka mida jia waxaa la keenoo maxaabiistii lasoo qabtay ka mid ahaa bishaymaa'i gabarh shaymo la dhihi jiro ee xaliimo sacdiyo dhashay waaye ukhti rasuulilahi sal slam min alradaacati nabigana ayay wada nuugeen asiratan iyadoo maxaabiisa nimankii reer hawaasin ee dagaalkii awtaasiya lala galay ilaan cidday ka dhalatay iyadii hooyadeed isku cid bay ahaayeenoo qolada yidhaahda bani sacbi abi bakr bay ahaayeen marka reerahoodu kuwan hawaasiniyay ka mid ahaayeen dagaalkana way ku jireen reera dagaal iyo dhib badanna waa ahaayeen dadkii lasoo qabtay bay kamid ahayd markii la soo xiraybe waxay tiri war waxaad yeeshaan saaxiibkiinan aad rumaysan tihiin baanu walaalanahay bal isaga ii geeya dee markii loo keeyey durbo wejigeeda ma garan markay isu sheegtayna wuu gartay wuu soo dhoweeyey famanna calayhaa wuu sii daayey wa acaaha xooluu siiyey wa alaqahaa wuuna fasaxayoo wuxuu yidhi haddaad ila joogaysana waad ila joogi kartaa adoo sharaf sharfan haddaad rabtana reerkaagii baad ku noqon kartaa iyo cidahaagii iyo reerihiinni baad wixii ka haray aadi kartaa xooluu siiye nabigu calayhi salaatu wasalaam wayna islaamtay wayna noqotay waxay may waa noqonayaa waagii dambe markii nabigu dhintay sala allah alayh wasalam carabta ee diinta ka laabtay reerkoodii baa ka mid ahaa waxaa ka soo haray dad yaroo ay iyadu ka ahayd wa fii min hadihi sana isla sanadkaas markuu nabigu dagaalkii soo dhameeyey xoolahan iska qaybiyey uu ictamara rasuulullahi amraysay sal sl min aljicraana meesha jicraana ama jicraana la yidhaahdo oo tanciim wax badan ka fogayn halkaasuu ka soo xirtay cumradiisii xilligaa uu cumraystay waxay ahayd cumradii labaad wa fii dilqacdati min haadihi sana ee nabigu masaajka uu gala way mid waa tii la celiyey baa saddex kuwa markaas cumrada afraada nabigu cumraysan doona sanadka tobnaaduu la cumraysan doona way afartaa jeer buu nabigu cumraystay sal slm intii uu madiine joogay mid dhexdaa laga celiyey midna waan soo marnay oo cumratulqadaa bay ahayd sanadkii toddobaad tanna waa tii saddexaad taafraadna xajkay la socotay wa fii dilqacdati min hadii sana sida sanadkaasuu tazawaja rasuulku guursayay sal slam faatimata binti daxaak ibni sufyaan alkilaabiya ee bani kilaab ka dhalatay marka markii la aqalgeynayey baa la shirqoolay shirqoolkiibay ku dhacday marka dabinkii loo dhigay ku dhacday waxaan soo socdaa ka dhashay deedna fastacaadat minhu nabigu markii guriga uu yimidee laa qalgeeyey bay ilaahay ka magan gashay nabiga fa faaraqaha uu fasaxay fa kaanat bacda daalika intaa kadib waxay ahaan jirtay talqatu lbacara xaarka geeliya saaladay bannaan ka guri jirto waxay dhihi jirtay ana shaqiya anigaa midda ayaan darana haween bay la tashatay qaar ummahaatulmuminiin ay ku jiraan waxay tiri nabigu markuu guriga yimaado muxuu jecel yahay in lagu dhaho waxay dhaheen wuxuu jecel yahay in lagu dhaho acuudu billaahi minka ilahay baan kaa magan galay run bay marka markay nabigu soo galayba eraygii bay ku salaantay wuxuu yidhi laqad cudti bicadiim alla weyn baad magan gashay orod reerkiinni aad marka mar baa daalla iga magan gashay marka dabinkaa shirqoolkaasaa loo dhigayo shirqoolkii bay ku dhacday wa fii dilxija bishii labaiyo tobnaadoo min hadii sana ka ahayd yay waladat maariyatu waxay dhashay ibraahiima ibni nabiyi sala allah alay wasalam sanadkii sideedaad bishii ugu dambaysay labiyo tobnaad buu wiilkaa dhashay wa fii hadii sanati isla sanadkaas bay waladad dhashay zaynabo binti rasuulihi sal slam min abilcaas bni rabiic bay u dhashay ibnatahaa gabadheedii yaraydee umaamata la dhihi jiray alatii kaana yaxmiluha sal l slam nabigu uu xambaari jiray fi salaa axaadiidta qaarkood baad ku arki doontaan nabigu salaaduuna tukiyey waxwa yaxmilu umaama isagoo umaama garabka ku haya markuu rukuucayana wuu dhigi jiray markuu taagan yahayna wuu xambaarsanaan jiray umaamadaasi zaynab baa dhashay bishii sanadkii sideedaad bayna dhalatay wa fii hadii sanati isla sanadkaasaa cumila la sameeyey mimbaru rasuulilaahi sal slam fa khaaba calayhi ku khudbeeye nabigu cala markii hore geed tiiroo dhulka u yaala buu ku istaagi jiray marka taagnidii dheereyd iyo hal tiir ku taagnow lugaha ku xanuunay mimbar laba meeloodoo kaabadoodoo la fuulo iyo mid saddexaadoo lagu fadhiista leh baa loo sameeyey si dadku markuu hadlaya ay u arkaan dadkan badani lagu ka qarsoomayaa qofkii markii u horraysay mimbarkii u wareegay fa ilayhi waxaa ku ooyey aljidcu tiirkiibaa ooyey aladii kaana yakhtubu calayhi ku khudbayn jiray ilaa nabigu intuu soo degoo gacanta saaray sida ilma caruuroo la aamusiinaya uu tartiib aamusay waxay himhimsiga soomaalidu dhahaan wa fii hadii sanad isla sanadkaasay wahabad sawdatu binti zamca u hibaysay umma almuminiina muminiintu ummahaatulmumin ka mid ahayd yowmahaa maalintay ku lahayd nabiga licaaishata radi allahu canha sawda qof waayeelo aad u weynaaday bay ahayd markii dambe waxay tihi anuu howlahaas kama bixi karee maalintayda caaishaan siiye wa fii dilxijati min haadii sana bishii labiy tobnaad markii lagu jiray lafteeda xaja binaasi dadka waxaa xaji siiyey cataab ibnu asiidin ninkii la yidhahda radia allahu canhu amiiru makata ahaa marka la furtay ee nabigu ka soo tegayey sala allahu aleh ali wuxuu u magacaabay gudoonka iyo madaxtinimada maka wuxuu u magacaabay ninka la yidhahda cataab ibnu asiid nin dhallinyaruu ahaayoo dhowr iyo labaatan jira intaa kadibna wakhti dheer buu noolaa maadaama amiirkii maka uu ahaa wakhtigii xajkana la joogay xajka iyo ilaa carafo iyana ay maka raacsan yihiin nabigu cidna xajka uma soo magacaabin oo nabigu adigu xajka hogaami ma dhihin markii xajkii la gaaray dadkiina isu yimaadeen isagoo meesha madax ka ahaa unbaa xajkii hogaamiyey sanadkaas sideedaad wa fii haadihi sanati isla sanadkaas tuufiya waxaa geeriyooday muqafar ibnu cabdinahmin ilmusani waalidu saxaabiyi saxaabiga u dhalay baa aad loo yaqaana isagu nin duquu iska ahaa cabdulaahi bni muqafarin walahu duqaana suxbatun saxaabi bu isaga laftiisa aabbu isagoo waayeelu islaamku soo gaaro islaamay kadibna durbu waa geeriyooday wa fii hadii sana sanadkaasuu aslama soo islaamay ninkii gabayaagii weynaa ee reer quraysheed kacbu bnu zuhayr la dhihi jiray oo waqaala uu tiriyey qasiidatahu lmashhuura gabaygiisa caanka noqdaye fii madxi nabiyi nabigu ku ammaanay sal alla alay wasalam baanad dadkii nabiga caayi jiray buu ahaa dadkii nabigu meeshii lagu arkaba ha lagu dila la yidhi buu ahaa laakiin isagiiyo dhowr nin oo kale dadkii badbaaday bay ahaayeen nabigaa la soo dhuumiyey nabiga loo keenay marka saxaabadu haday arkaan marka nabiga lagu soo waday qolaa ka khaarijin lahayd laakiin sibaa loo soo qariyey xilli habeen iyo nabiga mar haddii loo keenay mar hadduu nabigu u yimid daacidi tallaabo ma qaadi karto ilaa nabigu amar bixiyo qasiidada baanad sucaad la yidhahduu tiriye ereyga ka bilaabata weeye baanad sucaadadu baanad sucaadu faqalbilyowma matbuulu mutayamun irahaa lam yufta makbuulu wamaa sucaadu khataata albayni id raxaluu ilaa aqanu adiidu tarfi makxuulu qasiido dheer waaye nabiga markuu dhameeyey waxaa la yidhaahdaa maruu siiyey u hadiyeeyey yidhi orod waxaa kamid mid ahaa marka qasiidada inuu ka sheekeeyey nubitu ana rasuula allahi awcadanii walcafu cinda rasuulillaahi mamuulu waxay soo gaadhay buu yidhi nabiganu ii dhaartay oo ii ballanqaaday inuu dilayo halkaan fadhiyana cafis baan dalbanayaa nabigu waa cafiyey sal slam wa fii hadihi sana isla sanadkaasay tuufiyad geeriyootay zaynabu binti rasuulilahi sal slam wahiya akbaru awlaadiha carruurtiisana iyadaa ugu weynayd waqasalatha ummu caiya ummu caiya dhaqday saxaabiyadii radiallahu canha wa ardaaha dhaqitaankeedan axkaamuljanaa'iz dadka sida loo dhaqo xadiidka laga qaatay wey wa fii hadihi sanati buu bacaa rasuulku diray sal slem camr bn alcaas buu diray ilaa jayfar wa camr ibni ljalandi oo min alsdi ka mid ahaa wuxuu yidhi camar buu yidhi laakiin taariikhda sida mashhuurkaa ah, camar mehe waa cabdi jayfar iyo cabdi laba ninoo walaala ahaayeen boqortooyada qabaa'ilkii deganaa dhulkan cumaan ama saltanada cumaan hadda la yidhaahdo boqortooyada dadkii deganaa qoyska boqoraday ahaayeen fariintii buu gaarsiiyey dacwadii buu gaarsiiyey iyana way soo islaameen wa fii sana buqala sicru sicirka suuqa koru kacay sicir barar baa dhacay fa qaaluu ku yidhahdeen sal slm rasuulka oo sacir lanaa badeecadda sicir ugo dadkii waa suuqi cirku isku shareeraye qiimaan la dhaafin karin u yeel faqaala wuxuu yidhi in allah huwa almustaciru sicirka allaa gooya alqaabidu albaasitu alraasiqu isagaa wuxuu rabana dadka ka xayira wuxuu rabana u sii daaya arsaaqdiisana bixiya wuu diiday wuxuuna yidhi waxaan rajaynayaa ilaaha inaan la kulmo anoon qofna igu sheeganayna dulmi bimacnaa haddaan dadkan badeecaddu meel qaaliga ah ku joogto u gooyoon khasaariyo de inaan ka baqayayo aakhara ay qabsadaan wa fii hadihi isla sanadkaas markii maka la furtay way soo socotaaye qabaa'ilkii carabtoo dhan qolo walba waxay dhaheen tani dhan bay u dhacday makana waa qabsaday ninkii waxa soo socdaay dad baa la edbin doonaayo waa layse soo gaari doonaayo guryaha la ysugu imane qolo walba waxay dhaheen diintan aan qaadanno wafdina aan dirno saf baa la soo galay marka wafdiyadii markaasay aayadda soo degtay suuratu nasr idaa jaaa nasrullaahi waalfatx haddii ilaahay nas gargaarkiisa yimaado oo makana la furto wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin afwaajan dadkii inaad aragto diinta ilaahay inay kooxkooxis dabadidaysu soo gelayaan qof qof maaha labalabana maaha horinhorin iyo jamaacajamaaca loo socdaa halkaa nabiga waxaa lihi fasabbix bixamdi rabbik alla mahadiisa u tasbiixso wastakfiruu dembidhaaf weydiiso halkaa nabigu wuxuu ka fahmay in loo soo hormariyey oo digniintii koobaad la siiyey in muhimmadiisii dhammaatay waajibkiisiina uu gutay ajashiisiina soo dhowda saasuu nabiguna ka fahmay sal slam istikfaartii intaa waa jiray marka caaisha waa kelida nabigu inta suuraddaa soo degtay kadib rukuucdiiyo sujuudda nabigu wuxuu dhihi jiray subxaanaka rabbika subxaanaka allaahuma bixamdik allaahuma kfir lii labadaasuu israacin jiray wa fii hadihi sana isla sanadkaas bay jaaa yimaadeen wafdu aclabata ilaa rasuulilahi sal slam niman reer bani aclaba la yidhaahdo wafdi afar qofaa ka yimid ay soo direen nabigay u yimaadeen gabadh iyaga reerkooda u dhalatay oo ramla bint alxaaris la dhihi jiray gurigeeday ku degeen way islaameen nabigu xooluu siiyey waxayna u yimaadeen nabiga makay ugu yimaadeen wafdigaaso markuu jicraana ka soo cumraystay intuusan weli bixin bay u yimaadeen nabiga sal l slam wa fii hadihi sanati isla sanadkaas bay jaaa yimaadeen wafdu sulaymin ilaa rasul sal slam tan inuu hormariyay ahaydoo ilaa toddoba boqol oo nin bay ku yimaadeen markii maka loo sii socday intaan maka la furan bay nimankan yimaadeen meel qudayd la yidhahdo ama qadeed la qadiid la yidhahda isagoo maraya bay u yimaadeen waa soo islaanay bay yidhaahdeen nin odayaashooda waaweyn ka ahaa shaaciroo gabayaana ahaa baa ka mid ahaa cabbaas mirdaas alaslami la yidhaahdo baa kamid mid ahaa waxay dalbadeen nabiga waxay dhaheen nabiga maxamed sal markay islaameen dadkan kula socda annagu isma naqaan ismana dagaal naqaan idinku hadda waxaad taqaanaan ninka ciyaartooyga koox ways ciyaar yaqaanaan soo maa isma dagaal naqaan dagaalkuna wuxuu ku fiican yahay dad isdagaal yaqaan oo isu qayshan kara oon u kala cararin annaga reerkan haddaan nahay ciidanka yaga in aag gaara nala siiyaan rabnaabay dhaheen safafka hore nala geeyo astaan iyo calan guduudanoo gaara naloo sameeyo cid annaga nagamidana naloo magacaabo waa annagu aan isku ka gallaan rabnaa sidii waa u yeereen nabig sal slam maka haddii la furtay xoolo badan baa la qaybiyey saddex nin baa ka mid dadkii soo islaamay loo qaybiyey aqrac ibni xaabis iyo cuyaynata bni xusnin alfasaari iyo cabaas ibni mirdaas baa odayaashii la yaqiinay carbeed ka mid labada nin ee kale boqol boqol baa la siiyey cabaas ibnu mirdaasna boqol ka yar baa la siiyey arrintiibuu ka xumaaday gabay buu tiriyey marka gabayga wuxuu ku calaacalayaa wuxuu leeyahay maanta raggaaba haddii layga hoos dhigo weligaa waad ka hoosaysaun baa lay dhihi doonaa iyagana igama fiicna aabbahoodna aabbahayaabbayagoodna aabbahay kama fiicnayn waa kuliha tajcalu nahbi wa nahbalcubaydi bayna cuyaynata waalaqraci ilaa aakharkii uu soo waday yidhi wakuntu fi lxarbi daata dru'in falam ucta shayan walam umnaci famaa kaana xisnun walaa xaabisun yafuuqaani mirdaasa fi lmajmaci wamaa kuntu duuna mri'in minhuma waman tadac ilyowma laa yurfaci gabaygii baa nabiga loo geeyey sal l slam intuu qoslay wuxuu yidhi war ninkan iga gooya carabkiisa iga gooyay raggii uu nabigu la hadlayay way fahmeen laakiin dacaayad kala suuqa gashay alla ninkii waxaa la si xun buu hadlayo carabkaa manqas lagaga soo jaraya nabiguna carabkiisaga gooye manqas ma jeedine ninkan iga u jeeday waa la kaxeeyey geel boqola gacanta laga geliyey haye baa laidhi okay wiil sidii buu la galbaday dadka xoolaha badan la siiyey mu'alafatu lquluubka la sheegayey ayuu ka ah. wa fii hadihi sana isla sanadkaas yaa jaaa waxaa yimi wafdu rabiicata cabdilqays qolada rabiica waa qabiil weyne qoys reer cabdilqays la yidhahdo wafdigoodaa yimid ilaa rasuuli sal markay yimaadeen nabigu wuxuu yidhi markay ku soo baxeen ay salaameen wuxuu yidhi mani lqowmu warwaayo yaa tihiin buu yidhi waxay dhaheen rabiicana wuxuu yidhi rabiica yaa ka tihiin reer baan ka soo dhawaada yidhi soo dhaweey nabiga alai salaam nabigay u tageen ninbaa way soo degdegeen markay nabiga u imanayeen iyagoon gaadiidkay wateen aan xirxiranin rarkii iyo aan ka dhigin hal nin baa ka haray oo daara la dhihi jiray daar lahaa baa ka haray gaadiidkiibuu alaabtii ka furay gaadiidkiibuu xirxiray gadaal buu ka yimid isagu maalinka maalinkaa waa yidhahdeen rasuulka ila anagu meel fog baan deganah niman ree mudar la yidhahdoo gaalaana waynoo dhexeeyaan annagii adiga mar kastoon rabno kuma iman karno wixii aad nafari lahaydee noo dardaarmi lahayd noo jimle wax badanoonaan u baahan inaan kugu soo noqonoqonno dardaaran afar baan idin farayaa afarna waa idinka reebayaa markuu yidhi wey cabitaanay afarta loo diiday ahaayeen afarta larayda arkaanuliimaanka iyo towxiidka loo fasiray bay ahaayeen kadib markuu yidhi ashaj cabdilqays buu nabigu ammaano wuxuu yidhi inna fiika la khaslatayni yuxibihum allaah laba astaamood ilaahay jecel yahaad leedahay maxay yihiin deganaanshaha iyo dulqaad wuxuu yidhi maanaha iska keenkeenaya mayxulilah baa kugu abuuray taas mar kastoo dulqaad laga hadlaya xadiidkaa waa la keenaa wa fii hadihi sana isla sanadkaas jaaa waxaa yimid wafdu sadaa niman la dhihi jiray ilaa rasul sal slm yimaadeen iyaguna waa reer yaman qoladaa imaatinkoodana waxaa sabab u ahaa waxbaa laga soo sheeg sheegay ciidan afar boqoluu nabigu diyaariyey makana weli lagama soo tegin markii maka furtay weli laga soo bixin ciidankaasaa la diyaariyay khaalid qays ibni sacd ibni cubaadata baa madax looga dhigay ciidankii oo diyaarsan oo aan wili dhaqaaqin markaa dhaqaaqaya baa nin iyaga ah baa yimid nabigu yimid warkiibuu maqlay nabigu isku tuuray wuxuu rasuulka ilaahayow dadkaasi dhib kuma maqna anaa kuu keeni ciidanka soo ciidanka baaji nabigu cid buu ka daba diray ciidankiioo waxoogay sii socday baa la soo celiyey isagii waa orday meesha lagu kala tegay meesha ladinku imanaya soo baxa rag dhowr iyo tobanah ilaa shan iyo toban nin buu soo kaxeeyey nabigu u keenay way islaameen marka qabaa'ilkii afwaajantii waay qabiilqahaddaba shaqsi shaqsi baa loo islaamaya waagii hore hebel baa islaamay hebel baa islaamay intii marka ka horreysay waay hadda qabiil baa islaamay waay qabiil baa islaamay qabiil baa islaamay qabiil qabiil baa loo islaamaya

dalkiibay ku islaameen nabiga casan baycay la galeen qoraal dheer buu u sameeyey zakada xoolahooda ku waajibtay iyo laga rabo qoraalkiibay la tageen intaasi waa sanadkii sideedaad baa sidaa ku dhammaaday asanatu taasicatu lilhijra sanadkii sagaalaad laba kow iyo toban sane sagaal haddaan joogno laba kalun baa hadhay laakiin kan sagaalaad baan yarayn laftiisu wa fiiha waxaa dhacay tiscatun wa xadaan afartan iyo sagaal dhacdo ayaa dhacday o fil muxaram bishii u horreysay oo bay kaanad ahayd sariyatu cuyaynata bni xusnin alfazaari nin raggii boqolboqolka la siiyey buu ka mid ahaa nin qabiilka fazaari ee aad ula dagaalami jiree dagaalka badnaana wuu ahaa ilaa bani tamiim baa loo diray reer bani tamiim sababtu waxay ahayd heshiis horaa jiraoo reer bani tamiim iyo nabiga muslimiinta dhex maray heshiiskaa in la nabadgeliyo iyaguna jizye ay bixiyaan bay ahayd jizyadii bay diideen bixin mayna dhehen macnaha heshiiskayga ka baxeen soo maaha ciidan baa la diyaariyey ciidankaasi waxay ahaayeen konton nin oo fardoolayah baa cuyeyne loo dhiibay adaa reer najda najdina kala yaqaanee reer bani tamiim baa lagu yidhi waa tegey dagaal buu ku qaaday kow iyo toban raga iyo kow iyo toban dumara iyo soddon caruura buu ka soo qabtay madiinuu keenay ragna waa ka soo laayey nimankii waa isku noqdeen war dagaal ma geli karre yidhaahdeen odayaashoodiibay soo direen nabiga u yimaadeen waxay yidhaahdeen waa raaligelinna waa ka bixinaynaa dadkiina laga soo qabtayna inna loo celiyaan rabnaa nabigu waa u celiyey wuxuuhi kaxaysta wa fii safar bishii xigtay oo min hadii sanati ka mida ah, bacaa rasuulku wuxuu diray sal ly slam cabdulaahi bni cawsaja tabuu diray ilaa bani xaarisata bni camrin qoladaasoo u diro yadcuuhu min al islaami ugu yeedhayey fa abow waa diideen waraaqna wuu u qoray nabigu diinta ugu yeedhayoo tanna gaadhsii buuhi warqadii bay ka qaadeen way akhriyeen warqadii daqada caadigaa lagu qori jiray inta ay biyo soo qaadeen ba dhaqeen horta markay dhaqeen doontii wadaantii ceelka kashuga ku waraabinayeen bay gadaal kaga xidheen iyadoo dhaqan biyahay si fiican u quusinayaan ninkii waa soo noqday keligii buu ahaa nabigu sl arrintii buu sheegay nabigu wuxuu yidhi daadna maa lahum dahaba allaahu bicuquulihim war maxaa ku dhacay u caqliga allah ka qaade see wax ka yahay nimankan ragga taariikhda qoradii anuu reer bani xarisata bni camri waxba kama arage tan iyo waadhow raggii taariikhda qori jiray waxay leeyihin inta ka nooleed aragto garashadooda waxbaa si ka ah. sibay u yihiin garashada xagga garashada handikaab bay si wada yihiin sidaanbaama alla ka dhigay waxba arki ku dhacay wa fii safar isla bishii oo min haadii sanati ka mida bay kaanad ahayd sariyatu qutbata bni caamir radi allahu canhu ilaa khascan baa loo diray binaaxiyati biisha qayb sacuudiga ka mida biisha aaggeeda bay deganaayeen fa hanimuu xoolo badan baa laga soo helay wa asaaruu dadna way ka soo qabqabteen walaakina qudbata ninkii ciidanka watee qudbaha ciidanka nabigu diray labaatan ninkaas labaatankii nin iyo nimankii islaamnimada ugu yeereen way ka diideen dagaal adag baa dhexmaray dagaalkii muslimiinta ku gacan sarreeyey xoolo iyo dad badan bay ka soo qabteen dagaalkii laakiin waxaa ku dhintay labaatanka ninkii amiirkoodii ahaa qudbata bni caamir halkiibuu ku shiiday radi allahu canhu ardaa wa fii safar min hadii sana isla bishii safaree labaad baa lagu jiraa qadima waxaa soo galay waxaa yimid nabigu u yimid wafdu cudrata ree cudura qole la yidhaahda wafdi ka socda baa nabigu isa sl waa aslamu way islaameen labiyo nin bay ahaayeen nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu ugu bishaareeyey dhulka shaam xaggiisay xigeen ree dhinaca shaam bay xigeen shaamna waynu furan doonaa buu yidhi kaloos kala hadlay islaam faalallow ah oo kaahinada wax weydiiyaan bay lahaan jireenoo wuxuu yidhi taana iska daaya waxba weydiinina wa fii rabiic alawal bishii saddexaad oo min hadii sanadki ka mida bay kaanad ahayd sariyat daxaak ibnu sufyaan ilkilaabi radi allahu canhu ilaa bani kilaabin baa qoyskiisibaa loo diray bilquraai meel qura la yihahda loogu diray waxaa la socday ciidanka uu watay nin la yidhahda alasid ibni salamata bni qurin nin la yidhahda baa la socday dadkii bay diinta ugu yeereen way ka diideen dagaal baa dhacay ninkan asiid ibni la yidhaahdo waxaa kamida ciidanka meesha odayaasha reerka kamida aabbihii salaamata bni qurtin baa kamida isagu nabigu ka yimid oo wuxuu la socdaa saxaabiga daxaak aabbihiina hogaamiyeyaasha reerarkii reer beni cudre ahaabuu kamidreerkoodii reer beni kilaab ahaabuu ka mid yahay weliba duqaa si xunu cayd khaa'in baa tahay waa taqaanaayo odaygiibaa kula fakaday waxba muunan dhihin dagaalkii fooda marka la isdaray ee laga adkaaday reer beni kilaab duqi waa cararay faras buu lahaa intuu fuulay buu orad isdhigay wiilkiisiina intuu faras ka daba qaatay buu cagta cagta u saaray suwa dabaordayu daba ordayey markuu ka badi garab socdo duquna isagoo faraska cayrinaya caytamayo wiilku faraskiibuu boqonta kaga dhuftay seeftiisi duqii faraskii waa ka dhacay waxba ma gaarin meel biyalaa la joogay waa lays hor istaagay waa lays ag fadhiistay duqu wiilku waxba ma dhihin mar kaluu isku dayay inuu islaama duqu waa kari waay ciidan gadaal ka yimid oo muslimiintii haba soo gaaray duqu markii hore seeftu wuu ku tiirsanaayoo salkay u jirtay wuu la soo baxo ciidankiibuu soo aaday raggii kalaa dilay isagoo abihi ma taaban intaa wuxuuna islahaa duqa soo qabaamu islaama mase dhicin nin walba ilahay ugu talagalay buu tegayo qadarka hore ugu dhacay wa fii rabiici lawal min hadiisana isla bishii saddexaad qadima wafdu baliyin qole la yidhahdaa sooga yimid fanazaluu waxay ku degeen calaa rawayfic ibni haabitin ilbalawi ninkaas saxaabigaoo ciddooda ahaa bay ku degeen waxayna ahaa waxay joogeen saddex maalmood way islaameen nabiga hadiyaduu siiyey dib bay isaga galbadeen fi rabiic aakhir bishii afraad marka la soo gaaray msana kaanat sariyatu calqamat ibni mujazir almudlajiyi baa ahaa ilal axbaashi baa loo diray oo bijadda magaalada jidda la yidhahda agteeda ahayd faharabu way carareen taana waxay ahayd waxaa la soo sheegay reer jidda waxay soo sheegeen niman xabashi ah oo badda ka soo degay marna badda ku noqonaya inay arkeen tiibaa nabiga madiine gaadhay kilomtr bay isu jiraan ciidan buu soo diray saddex boqolah saddexda boqolna ninkana hogaaminaya calqama calqama la yidhaahdo markuu yimid isna doomuu qaatay badduu galoo jasiiraday joogeen buu aaday way kala carareen way qaxeen markaasuu iska soo noqday wax dagaal ma dhicin wa fii rabiici aakhar min hadihi sanati isla bishaas afraad bay kaanad ahayd sariyatu cali bni abi aalibin ila alfulsi baa loo diray sanamu ayi qola reer tayi la yidhahda sanam ay caabudi jireen wilina ay caabudaan baa loo diro waxaa la yidhi sanamkana soo dumi iyagana kala dir ah? waan gartay haddaba wiii kale markii uu diray nabigu calayi slatslaam dagaal baa dhacay diintay ugu yeedheen waa laga diiday dagaal baa dhacay dagaalkii dhacay ree tayi waa jabeen xoolo iyo dadna waa laga soo qabtay dadkii la soo qabtay waxaa ka mid ahaa carab markii la sheekaysto waxaa ugu deeqsanaan jiray taariikhdii hore nin la yidhaahdo xaatim itaayi oo gabadha soo qabanaya aabbaheeda markii laga soo tegay intii dambana waxaa ugu deeqsanaa wiiluu dhaloo cadiy ibni xaatim la yidhaahdo taariikh bay ka galeen deeqsinimada gabadhaasaa ka mid ahay dadkii la soo qabtay waxay dalbatay nabiga in loo geeyo waxay ka codsatay in la fasaxo waxay tidhi dee aabbaha in oday uu dadka maxaabiista la qabsadana waa soo furan jiray masaakiinta waa taa kulayn jiray taariikhdiisa waa taqaan waxay tihi dadkan ha ii jabinine niyowiga siiska daa nabigaas waa sii daayey waa fasaxay xoolana waa siiyey way tagtay walaalkeed bay keentay waaga cararay maalinka dagaalka raggii jabay cararay ahaa kiristanna markaa ahaa isagu nasraani ahaa bay keentay isna sidiibuu ku islaamay wa fii rabiici alaakhar min hadii sanati isla bishii bay kaanad ahayd sariyatu cukaashata bni muxseen radi allahu canhu ila ljanaab dhinacaasa loo diray ardi cudrati wa baliyi labadii qolaa timid baa dhulkooda loo diray in wixii hareeraha joogay iyaga ku xaraysan ee wili gadaal isu nabaya lasoo meel lasoo saaro wa fii rajab min hadii sanati ka mida bacaa rasuulku wuu rajab bisha toddobaad baan u bisha toddobaad nabigu talxata bni cubaydilaahi buu diray ilaa beyti suwaylim lyahuudiyi liyuxriqahu inuu gubo ala man fiihi waxa ku jiro min almunaafiqiina ka mida aladiina yukhadiluuna can rasul slm nabiga dadka ka kala jabinaye nabiga ku diraya fa facala wuu sameeyey meeshaasay ku shiri jireen halkaasay balaayada ka soo maleegi jireen iyagoo maalinka dambe ku shirsan buu dabku qabansiiye fii rajab min hadii sanata ka mida yay kaanad ahayd qaswatu dagaalkii tabuuk la nabigan alaisalaam soddon kun oo ciidan uu maalinkaa wati fardaha dadka wataay toban kun bay ahaayeen oo dagaalkii ciidanka ugu badan uu ku aaday masaafada ugu fogna uu nabigu aaday waa toddoba boqol iyo waxoogay kilomitir madiine iyo tabuug xilliga la aaday xilli abaar kululay ahayd oo qur-aan ku magacaabay jeishulcusra waa maalinkii cumaan radi allahu canhu wa ardaahu uu jannada iibsaday waaye cumaan wuxuu ka mid ahaa madiina dadka ugu hantida badan ee ugu ganacsiga badan buu ahaa isaga xilliga waxay ku soo aaday isagoo ganacsi uu lahaa xilligaa deego hadda inagu gaadiidkiibaa soo galay tareelayaal baa soo galay baan dhahnaa soo maaha alaabooda badeecadooda xilligaa dee awr bay ahayd waxaa la sheegaa ilaa soddon awra oo badeecad iyo raashin iyo ku raraayeen baa xilligaa ku soo aaday nabigu wuu keenay wuxuu yidhi intaba waa sadaqee ciidankan baxaya aan waxba haysanin ku taa ku way maalinka nabigu yidhi sal alay wasalam maa darra cumaan maa facala bacda alyowm wax kasta cumaan hadduu sameeya maanta kadib waxay aakharadiisa iyo jannadiisa u dhimaysa lama arko waxay u dhimaysoo dambe wax kasta uu sameeyo lama arko cumaan haddii ka qaaday kuma cadhoobin ogow saxaabada waxaa u taajirsanaa baa la yidhaahdaa cumaan ibni cafaan bdimaan بن awf iyo markii dambe zon awaam i rajab min hadi sanati kamida huwa fii ariiqihi ilaa tabuug sao u socda mubara maray bibiri amuud dagaalkii amdbiri amuud qomkii amuud ceelkii lagu halaagay buu soo maray fanahaahum wuxuu ka reebay an yashrabuu inay cabbaan aw yatawadau ay weysaystaan min maaya biyaheeda biyaheeda yaan la cabin yaan lalaga weysaysanin buui ictibaar waa loo tegi karaa oo fasiiruu fi lardi fanduruu kayfa kaana caaqibatu lmukadibiin hadda haddii aad gogolgaraysaan hadda haddii aad gogolgaraysaan ood carabi ku qortaan reer amuudiyo guryahoodii say u akaayeen imajiska iyo sawirada gogluhu idiin soo saaray ilaa hadda dadkii oo daawanayo buurihii ay dhinaca jeexan yihiinoo ay qodqodan yihiinoo guryihii muuqdaan idiin soo saari waad ka egi kartaan meelahaas wafii rajab min hadii sanati isla bishii wafii tabug isagoo jooga jaaa waxaa yimid yaxanata bni ru'bata baa yimid nin kristan u ahaa baytulmaqdis iyo eriyadaasuu madax ka ahay oo dowlad yar ku haystay tabuug haddii la tegey xuduuddii waxaa la tegay shaam boqortooyadii kiristanku ay lahaayeen baa xuduuddeedii la istaagay waxaa la tegey nimankii ku laayee mu'ta dadka istaagay halkaa nabigu soddon maalmood bil buu deganaa bishaa iskama deganayne ciidamo badan buu kala dirayay xagga qolaa loo diriyo rasuulrbaaxi waxaana soo gaadheen nabiga calaisl salaam laba arrimood isagoo ciilkii qabay muuta raggii lagu laayay iyo halkaa in ciidan lagu ururinayaa soo gaadhay markaasuu wuxuu yidhi haba lagu kala baxa maanta marka soddon kunoo ciidan oo soo degtay oo marba boqshan boqol iyo kun iyo meel loo dirayo kolba qoysas meel laaba ku jirayoo taakulaynta ka qayb qaadanayay baa la soo mariyaa cagta qolyo baa khaalid ibn waliid loo diray taniyo boqoradoodiibuu keeno maxaabiis kanaa maqlay markoo isna aag boqor ka aha wuxuuna adna intaa lagu imanin adigu isgeed isagaa iskeenay heshiis buu fasaalaxa rasulka sa la heshiiyey cala aljizyati jizyu kula heshiiyey nabiguna qoraal buu qoray heshiis iyo ammaan lagu kala saxiixday inaan dowlad bay ahayn doome iyo leh doomahoodii iyo safartooda bad iyo barri la taabanin inay waaa iska bixiyaan inay muslimiinta ciddii soomarta ay martigeliyaan si fiican u martisooraan ilaa akhirkiisi heshiiskii lala galay inay iyagu muslimiinta hoos yimaadaan bay ahayd wafii rajab min hadii sanati ka mida ah, wafii tabuuq isla tabuuq ataahu ahlu jarbaa waarux baa u yimid waactawu ljizyata bay siiyeen ammaan buu u ballanqaaday nabiga caleyh salaatu wasalaam iyo waxay sanadkay bixinayaan iyo muslimiinta inay daacadu ahaadaan gaar ahaan qofkii muslimahee muta iyaga ama ku soo carara cidduu doonay baa ka cararaye inay garab iyo ammaan siiyaan baa heshiiskii lala galay ka mid ahaa iyagana eriyadaa shaam bay ahaayeenoo kan soo socda waxa ku dhacay baa la wada arkay dhawandharbaaxadii ku dhacday baa cadaalada qaybta ay bartay soo lagama sheegin dawacadii wa rajab min hadi sana wa fii isagoo jooga asara khaalidinweliid wuxuu soo qabtay ukaydir nin la yidhaahdo ukaydir ibni cabdilaahi waxaa la dhihi jiray ukaydir ibni cabdilaahi alkinaani kristan buu ahaa maliku dowma dowmatljadalla boqor buu ka ahaa nabigu calse waa badbaadiyey dhiigis slam wasaalaaxuu cala aljizyati buu ku leeshiiyey ciidanka khaalid wata afar boqol iyo labaatan ciidanoo weliba fardoolay wada ah bay ahaayeen ninkan hadaba guri weynoo dabaquu lahaa guriga daarta korkiisa isagoo saaran xilli dayaxoo habeenna ay tahay isagii xaaskiisiina halkaa lagu caweynayo bacdayixii waxaa lagu arkay fardihii cadcadaa ee muslimiinta markaase waxay tiri lobay moodeen lo daaqaysa iyo fardihii taagtaagnaa moodeen wayna ka fogaayeen dayaxbeenna way ahayd ninkeeday ku tiri wuli weligaasoo kale xilli dayaxa saa ay haya dayaxa iftiinka iyo cadiinkeeda maaragtay may ma araga soo kaxaysan buu niman buu kaxaysta dhowr farduu kaxaystay waxa uu doonanayo waa ciidankii loo soo diray ee buullo moodaya soo kaxaysa isleeyahay socodkuu socdayba ciidankiibaa ka yioo yar dagaalameen dhowr nin baa lagaga dilay oo nin walaalkiia uu ku jiray isagana waa la soo qabtay magaaladiina intaa lagama harine markii la maxaabiisay dee meeshiina waa lala wareegay isagii baa la keenay nabigu cas heshiis buu la galay maamulkaaga iska wadu yidhi annagu hadda halkan aggan ma joogi karno tabar uma haynee adigu iska maamulo heshiiskaan aan ahaano waxaana sanadkii iska bixi wa fii rajab min hadi sanati isla bishii wa fii tabuuk nabigoo jooga sal slam khalafa salla wuxuu tukaday yidhi sal slam khalfa cabdiraxmaan ibni cawf buu salaata alfajri ku tukaday nabigaa soo daahay saxaabadu markay waayeen cabdiraxmaan ibni cawf baa layidhi na tuki isagoo salaaddii lagu jiruu yimid salaaddii markii laga baxay baa nabigoo safka salaada ku dhex jira la arkoo dadka la tukaday saxaabadii way ka naxeen nabigu wuxuu yidhi may si fiican baad yeesheen muhiimadu waa salaade aniga wax kasta berri ku dhici karaa ajal bule u dhiman karaa mogtahay salaada waqtigeeda aad ilaalisan si fiican baad yeesheen buuli wa fii rajab min hadii sana nabigu ninka keliya sal slam salaad ku daba tukaday waa cabdiraxmaan bin wa fii qaswati tabug isagoo jooga maata waxaa dhintay dulbajaadayn baa dhintay dulbajaadayn nin saxaabi ah hore soo islaamay buu ahaa nin nabiguna aad cibaado badanna waa ahaa tabuuq buu ku dhintay ninka saxaabiga warinayaay wuxuu leeyahay oo ibnu iftiin baxayaan arkay habeennimo kaasaa xer war iftiinkaas muxuu yahay bal soo hubi haddaan soo hubiyey nabigii abubakar iyo cumar baanu id buuri oo ninkii dulbajaadayn ahaa oo dhintay aasaya nabiguna qabriga gudaha uu ku jiro oo uu leeya dhiiba ninkaan dhiga markuu dhigay nabig alai slam wuxuu u duceeyey wuxuu ilaah anigu galab gabalku wuxuu ii dhacay anoo raalli ka ahe ilaahu ka raalli haw mascuud wuxuu yidhi deed waxaan is allah ilaahu yaa meydkaa kaa dhiga kaa nabigu saa raali wey u ducaynaya allaw yaa kaa dhiga kol baa la dhiban mogta dhimashada fiicanunbaa saxa laakiin mar walbaa dhiman wa fii rajab oo min hadii sanati ka mida iyadana wa fii qaswati tabuuk maata dulbajaadayn fatawallaa rasul slam walcumaraani nabiga labada cumar markuu cumar iyo abubakar waay baa haslahu dhaqaysa iyo wadafnahu aaskiisa wanazla rasul sl qabrahu nabigaa galay wa taraddaa canhu ilahi bnu raalli ashu weydiiyey وفي رجب من السنة وفي مرجع صلى الله عليه وسلم من تبوك هم من المنافقين هم ال... هم جماعة وحبا مقام ما نمرين كوح من المنافقين كمدا waxay isku dayeen waxay dabceen bil fatki bihi nabiga inay dilaan فاطلعه الله إلهي baa ogeysiiyey على ما قصدوه jeedadoodii ففشلت خطتهم tacticadooda way way fashilantay waxay ahayd nabiga عليه الصلاة والسلام xilli habeeraa la socday meel buuroo gebi dheeraa laga degayay gebigaa xagga haddaad uga sibqato iyo xagga haddaad uga dhacdaba waxaad ka duuli meel ilaahay ogyahay baad ka duuli koox munaafiqiinta aad tashatay meeshii baa lagu soo dhowaa wili lama gaarin jidadku markuu wan weyn noqon lahaa lama gaarinoo jid waxaa jiray la joogay laba u kala baxaya oo midna buurta fuulaya oo ka tooska ah midna soo wareeg yahayoo meel tagoo dhaadhaca hoos marayo muslimiintu jidka waa la yaqiinina kan tooskaa umbaa la rabay in la maro way tashadeen waxay dhaheen markuu halkaa marayo aynu ku didno gadaal kaga soo didna waana habeen madow ciidinama aragto xariga uu saaran yahay neefka uu saaran yahay xariga haya bahalka uu saaran yahay xarigga hayana aan jarno say ula dheelidoo soga dhaco arrintii ku tashadeen markay guuxii didmahoodii soo baxday buu nabigu xudayfe yidhi xudayfe bal kuwaa ka hortag buu yidhi xudayfaa ka hor yimid nimankay foodda isdareen intii foodda la ysku hayay midkii su horreeyey iyaga soo dusayna xariggii buu jaray qayb ka mida ah. laakiin meeshii khatartahayd lama gaarin weli xudayfa iyagiina halkay rabeen inay ku beegsadaan xudayfa hakiyey nabiguna markiiba intuu ka degay buu waddadii dhacdhacayd maray dadkii kale meeshay mareen xudayfo raggii shan iyo toban bay ahaayeeno saddexiyo toban intaba wejiyadoodii uu gartay xudayfo markuu kala cayriyey bay nabigu soo gaaray casnabigu kadib soo gaaray wuu sheegay nabiguna waa u xaqiijiyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel heblin ahayn xudayfo maana cid kale nabigu uma sheegin sal l slam intuu noolaa sidiiba ku dhintay innagu waxaa wey wax yar hadii la ogaado social mediaha lasoo dhigaya hadda laakiin nabigu waa qariyey khalkhal iyo balbala iyo waxba ay abuuri waxay samayn karaanna ma jiro markii ciidankii xagga tegey baa nabigu soo dahay nin odaya wuxuu rasuulka ilaahayow xaggeed waad soo dahday maxaa kugu dhacay wuxuu ihi dhinacaa soo maray wuxuu ihi halkanaynu soo marayne togga maxaad ka doontay wuxuu ihi tuugtii isku dayay soo moogid saasay damceen qaarna xariggiibay qaar jareen saa baan togga soo maray marka dagaalku ila tabuug baa la jooga munaafiqiintu way shahaadanayaan salaadana way la tukanayaan nabigu waa yaqaanaa mana laayo markii la yidhi maadishin wuxuu leeyahay dadka bannaanka jooga dacaayad xunbaa bixiyo muslimkii wuu laynayaabaa la dhihi ninku waa shahaadanayaa wuu soomayaa salaaduu tukanayaa allahu akbartuu jihaad kaleeyahay ninka odayga ugu weyne madaxda ka munaafiqiinta cabdullahi bni ubay nabigu markuu mimbarka jumcada fuulo intuusan nabigu hadlin buu ag reer madiinow ilaahay baa nicmo idin siiyey nabigiisiibuu ilaahay idiin doortay diintii lagu guulaysan lahaa baad haysataan aakhriya adduunba liibaanta waa halkan garab istaaga nafiya maalba u hura nabiga yaan la idiin dhaafin buu ka yidhahdaa halkaas waxaan dhannaysa ka dambeeya belada iyo baaska nabiguna waa ogyahy sal slam ilaa waa la ogaaday wiiluu duqaasi dhalay oo nin fiican ahaa oo nabigu mararkuu safraya qaar madiine kaga tegi jiray mas-uuliyadeeda yaa rasuulkau yimi rasuulka ilahi wuxuu yihi carab mid qof aa waalidka baarisan ma jiro duqanna waa wuxuu samaynaya mana dayn karo qof kale hadduu dilo intii dhiigiyo ficille ay qaatoon qofkii dilo inaan naar ku galaan ka yaabi aniga ii fasax buui duqan inaa ka takhallusi adinku maxaad dhihi lahayd markaas wiilkiisaaba loo diri isku qarxi la soo ma wuxuu may aabbaha baari ahow tan kale way iska dhammaan doontaae aabbanimada iyo waalidnimada ilaali so ilahi ma dhihin wain jaahadaaka calaa an tushrika bihi maa laysa laka bihi cilmun wa saaxibuhumaa fi dunyaa macruufan waalidka aduu waalidnimadii iyo dhalmadii wuu kugu leeyahaye iska ilaali buui rag badanoo yidhi aan dilno wuxuu yidhi maya waagii dambe wuxuu gaaray in caruurtu ay og tahay xaafadaha laga wada og yahay shishay iyo sokeeyaba loogyahay misir dhow iyo misir dheer bay yaqaanaan allah waa duqoday markuu hadlo ragaamas odayoo munaafiqa dulligaa ah la yidhaahdo cumar buu maalin nabi wuxuu ku yidhi cumarow fiiri buu ninkii wax haysta haddaan maalinkii dili lahaa dad baa ficillo qaadi lahayd oo fitan iyo dagaal baa dhici lahaa maalinkii aan dili aan aad lahayd haddaan kuu fasixi lahaa hadda fiiri buui meeshuu yaallo annagana waxba nagama xumaanin magacxumana nagama bixin isna halkaasuu dillinimo u yaalla marka nabigu waa sigtay habeenkaa sal allah aleh waali iyaguna munaafiqiin intaasubay la joogeenoo wax ka fashilmayey ma quustaan nimankan maquustayaal waay wa fii rajab min hadihi sana wafii marjic sal l aydan uu ka noqday min tabuuk buu amara amray bitaxqiiqi masjidi diraar fa uxriqa waa la gubay masjidu diraar wuxuu ahaa nimankani markay meelay isugu yimaadaan in laga shakeeya ka yaabeen bay masaajid madiine ka dhiseen markuu nabigu tabuuka u baxayey bay ah agteeda markay dhiseen masaajidka inay ku dhuntaan islaam iska soo dhigaan kuwa iyagu ay wataan halkaa wax tukanaya la yska dhigo dadkana halkaa loogu dhuuntay rabeen qur-aan baa soo degayo wladiina itakaduu masjidan diraaran qur-aanka soo degi doona nabiga nabigay dhaheen kaalay noogu tuko si u barakeeyo dadkuna loogu lugooyo nabigu waa diiday markii la gubayna weligood xanuunkiisu intay nolyihiin laabtooda ka bixi waa ka ilaah yidhi laa yazaalu bunyaanhum ladii banow riibatan fii quluubihim ilaa an taqaaca quluubhum masaajidka nabigu waa gubay meesha maxaa loo sameeyey masjid ilahi loo sameeyey maahayn wladiina itakhaduu masjidan diraaran wa kufran aayaddii qur-aanka lama xafisana miya may aayaddan aan sheegayaa aayadda lafteeda dhamaystirkaa sheegaya wladiina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan ah aayadaasaa ka sheekaysay kufran iyo tafriiqan iyo irsaadan muslimiinta in la kala kaxeeyo irsaadka waxaa la yidhaahdaa dad cadowga dhufays in loo sameeyo cadowgu maaluu ku gabada inay sameeyaan bay rabeen nabigu waa gubay sal wa fii rajab min hadi sana takhallafa kacbnu maalikin wa saaxibaahu waxay ka daaheen an ghaswati tabuuk saddexdii taahday uma taabuu waa toobad keeneen fataaba allaahu calayhim wcala alaaai aladiina khulifuu waay aayadka lagaga sheekeeyey wa fii hadihi sana bay kaanad ahayd sariyatu khaalid ibn lwaliid radi allahu canhu wa ardaahu ilaa khaam qolo reer khaam buu u diray waxaa la yidhi gaalaana lagu ogaa niman dhib badanna waa ahaayeen dakana horena way qabeen markii iyagoo waan islaanay dhihin iyagoon ashahaadanin la dhaceen asnaamtana way u sujuudi jireen oreer washaahadnoo sujuudsujarane annaga sujuudi waa hadli waayeen inay la hadlaanna way diideen iyagoo sujuudan buu madaxa koray nabig alai sl waa ka xumaaday maktii nuskeedna waa bixiyey waa marka nabigu leeyahay ana bariiun min kulli muslimin aqaama bayna dahra almushrikiin gaaladii intii kale way dagaalamayeen dagaal baa ka socda adeer meel gaal ay muslims laayinayaan baan halkaa iska sujuudi dhexdoodan sujuudsanaan ma shaqaynaysi nabi alai salaam mad ka bixiyey dadkii qaarkood wa fii raja min hadi sana maca nabi sal slam nabigu wuxuu soo sheegay geerida annajaashi najaashi geeridiisuu soo sheegay wa sallaa calayhi buu ku tukaday salaata alghaayib madiine markuu yimid buu nabigu ku tukay sal slam wuxu ina khallakum oo nin wanaagsanaa dhintay kale aan tukanna wuu ku tukaday nabig alai wafii hadihi sanati qadima waxaa nabiga usoo galay u yimid curwata bnu mascuudin aaqafi inuu nabigu yimid faaslama waa islaamay warajaca ila aa'if buu noqday fadacaa qowmahu ila lislaami faqataluuhu way dileen reer aa'if ilaa xilliga weli ma islaamin laakiin heshiis bay galeenoo waxay bixiyaan ninkaasoo odayaashooda ka mid ah islaamo islaamka gaarsi yirina way dileen wa waa nimankii reer aaif hadda iskeeneen min aaaif ala rasul sal slam faaslamuu warajacuu ilaa qowmin bay ku noqdeen famaa zaaluu bihim maynan daynin xataa aslamuu ilaa dadkii wada islaameen bishii ramadaan bay soo islaameenoo bishii sagaalaad ee sanadkii sagaalaada wa fii ramadaana min hadihi sana isla bishii ramadaan ee sanadkaas amara rasul sal sl ala aaif amara rasuululahi wuxuu madax uga dhigay cala aaif mar hadday islaameen cumaan bni abilcaas baa looga dhigay wahuwa min axdaihim sinan ninka ugu dayar buu kamid ahaa waa lixirsihi wuxuu ku dadaali jiray cala tafaquhi wa tacalumi lqur'aan buu ku dadaali jiray waana ninka nabigu ku yiri dadka uu kala dardaarmo wuxuu yidhi dadka ninka ugu tabardaran ku tixgeli markii safar iyo socod la yahay qofka ugu socod dheere ugu xoog badan sidiisa looma socdo qofka ugu tabardaran intuu socon karaa la socdaa watakhid muadinan laa yaakudu calaa aadaanihi ajran niman aadaanka mushaar ku rabinna samayso aadaanka waba kaaga rabin halkaa tilmaan bay ahayd baa dad aadaanka mushaar ku qaateen iman doonaan wayna dhacday wa fii ramadaana min hadi sanati kamida ah, qadima calaa sunnab waxa u yimid wafdu muluuki ximyar muqirina bilislaam iyagoo muslimay yimaadeen intay islaameen bay nebigu u yimaadeen saddex nin bay ahaayeenoo nucmaan qayl nin la iyo nucaym iyo xaari labadoodaba ibni cabdikulaal baa la dhihi jiray saddexdaasoo nimankii boqorada ahaa baa u yimid inay muslim bay u sheegeen sadaqaadka xoolahooda laga rabiyo waajibaadka sharciga buu qoraal ugu sameeyey tiiba iyagana la noqdeen isla bishii ramadaan oo sanadka ka ahayd yaa maanta waxaa dhintay ra'sulmunaafiqiin munaafiqiinta ninkii madaxa u ahaa cabdulaahi bni ubay bni saluul baa dhintay markaa uu dhintay bay kasii cajiib badnayd xaaladdu ninkii khatarta ahaa ee munaafiqa waxaan dhanba isku abaabulayay baa dhintay wiilkiisii baa nabiga u yimid rasuulka ilaahi uu ninkii duqii khaainka shaydaanka ahaa wakaa dhintay waad aragto hadda waa ina daaye hadee qofku waxaa idinka dhexayn jirayba hadduu dhintay oo meyd yahay meed miyaa lala tirsadaa wuxuu yidhi mar hadduu dhintay waxaan rabaa inaad ku tukato salaada kow inaad mara aan ku kanfa isiiso inaad qabrigiisana i raacdo bal intaa ilahay inugu naxariisto nabiga weli lagama reebin oo qur-aanku waxuu ahaa un soo degay istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allaahu lahu nabigu intiiba waa sameeyey qamiis uu lahaa buu yidhi ha lagu kanfo waka abaalku nagu wakaasi abaalkuna wuxuu ahaa nabiga adeerkii cabaas oo iska duruufaysanoo qamiiska dharku ka dhamaaday buu arad duqani munaafiq kastaa ahaadee abaalkii nabigu ma halmaamin sal alla aleh wasalam uu adeerkii u galay qamiis buu siiyey salaaddii janaasana wuu ku tukaday qabrigana waa u raacay istikfaarna waa u sameeyey cumar baa rasuulka ilaahayow ma cadowgii ilaahay baad ku tukan buu yihi qabrigiisa tegi nab wuxuu yihi ilaahay igama reebinoo ha u dembi ima dhihin haddaa rabtana samee haddaa rabtana ha samayne haddaan ogahay toddobaatan intaan dhaafiyo in loo dembi dhaafaya waan dhaafin lahaa buuyir kadib bay soo degtay ayad ahayd tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum ala qabri qabrigoodana ha tegin salaada mana nin munaafiqa ku tukanin idnahum kafaruu billaahi wa birasuulih markii nabigu dhintay cumar radialla xilligii khilaafada uu hayey meydkii dhinta ee raggii hore reer madiinaah xudayfuu fiirin jiray xudayf safka hadduu galana cumar waa ku tukan jiray hadduu xudayf ka waaya meesha janaasadana wuuu jiray kuwii xudayf loo sheegay weeye isna waa isaga tegi ku tukadu dhihi jiray xudayfaa rag badan fiirsan jiray ninkanaa kala yaqiinay oo nabigu munaafiqiinta uu sheeg sheegay wa fii dilxijati bisha labaya tobnaad oo min haadihi sanati ka mida ah. bacaa rasuulku wuxuu dirsa caliyan buu diray aja waaad tirada abubakrin baa binaasi dadka la xajiyey biamri rasul l slam nabigu sanadkaa ma xajiyin abubakar buu xajka hogaami madax uga dhigay wuxuu hi muslimiinta xajka adigu hogaami wa fii dilxijati min hadihi sana isla xilligaas buu bacaa rasuulku diray sal sl caliyan ila lxaji buu u diray liyaqra'a cala nnaasi inuu ku akhriya baraa'ata baraa'atu min allaahi wa rasuulihi ila lmushrikiin iyo sanadkan gaal dambe yuusan soo xajiyin qof qaawanna laguma arki karo carabtii hore xajka waxay awaafi jireen rag iyo dumarba ayagoo qaawan hadday tol waayaan waay ka rumaysa mabda waxaa ka dhaadhacsanaa dharkii aad ku dambaabtay beydka ilaah laguma dawaafo hadday xoola haystaanna ku cusub bay gadan jireen hadday qaraabo iyo saaxiib leeyihiinna dhar bay ka soo amaahan jireen haddayna labadaa midna jirinna iyadoo qaawan yahadawaafi jireen carab saas jireen marka halkudhig bay qaadi jireen oy dhihi jireen alyowma yabdu kulluhu ow bacduhu famaa badaa minhu falaa uxiluhu maanta cawradaydu dhammaanteed ama inteeda badan bannaankay taale anigu idiinma banayn inaad soo fiirfiirisaan adintaasqaawisaa soo fiirina warmiya dadka dhexdiis waan isqaawinayaa laga dhowrin waxaa la mamnuucay marka laa yaxuju bacda alcaami mushrikun walaa yatuufu bilbeyti curyaanun maxaa abubakar oo ciidanka hogaaminaya cali looga soo dabadiray hogaanka guud abubakar baa iska lahaa cali waxaa loo soo diray carabtu dhaqan bay lahaan jirtay dhaqanku wuxuu ahaan jiray ninka meesha ugu weyn cid xigto ah waa go'aamada adag inay akhrido go-aankan lama soo xajiyi karo kacbadana qaawanaan laguma dawaafi kara arrin adag bay ahaydoo meel adag kaga taalla carab tii nabigu markuu abubakar la soo diray baa lagu yiri loo sheego dhaqankii carbeed aha almaamin hadalkaa abubakar way dhayalsan doonaan qof kale ka dabadil saasuu cali kaga dabadilay madaxdu waa abubakar laakiin munaasabadaa dadku si inay dhab tahay aynan u dhayalsanin akhriska iyo ogeysiiska cali baa bixinaya liyaqra'a cala nnaasi baraa'ata wey fafacala daalika wuu sameeyey yowma naxri maalinkii tobnaad cinda aljamrati jamrat lcaqaba agteeda ku sameeyey wa fii hadihi sana tuufiyadu waxaa geeriyootay umu kalsuum bint rasul sal slm baa geeriyootay xaaskii cusmaan ahayd wa fii hadihi sana isla sanadkaas tuufiya waxaa geeriyooday suhayl ibnu bayda alfihri ninka la dhihi jiray wa sallaa calayhi nabigu waa ku tukaday sal slam bilmadiinati madiinu ku tukaday masaajka gudihiisuna janaasada ku tukaday janaasada masaaj gudihiisu in lagu tukan karo kalkaasay ka bilaabatay walidaalika caaishiya dad kale markay isku qabteen ee layidhi laguma tukan karo waa kaydi war dadku halmaan dhowa ay tihi oo nabigu suhayl ibni baydaa meelaan masaajidkaasoo kii masaajid ku tukaday maahan janaasadiis ninka saaxibulhijratayn baa la dhihi jiray dadkii labada jeer baa ardulxabash u hijrooday buu ahaa haddana dadkii hijradii nabiga kowdiiba la kowsaday ilaa bader iyo dagaalo badan joogay buu ka ahaa intii ka dambaysay wax caruura kama wa fii hadihi sanati sanadkaas baa qutila la dilay malikulfurs nimankii furski iyo bershiyaanka la dhihi jiray boqorkoodii baa la dilay wamalla kubnatahu buuraan gabadhiisii baynan boqortooyadu ku wareejiyeen calayhim inay boqoradu noqoto nabigu case markii la soo gaaray wuxuu yidhi lan yuflixa qawmun qolama liibaani doonaan walow amrahu imra'atan arrintii talada hogaankooda qof dumara u dhiibtay xiisadiiha dagaal lagu furan yahay dowlad burburtay dheh xilligii cumar baa la burburiyey nimankiina wa fii hadihi sanatiba furidat sadaqaatu sadaqaadkii la waajib yeelay faraqa sal slam cumaalahu zakada guud ahaan horuu waajibku ahaa laakiin faahfaahintu sanadka sagaalaad buu ahaa sanadkaasuuna nabigu kala diray dadkii sekada ka shaqaynayaye uu ku yidhi soo ururinha sekada soo ururinteeda wa fii hadihi sanati baa qadima waxaa nabigu u yimid dimaam ibnu aclabata ala sl fa aslam wuu islaamay uma caada ilaa qowmihi tolkiibuu ku noqday fadacaahum ila lislaami buugu yeeray famaa amsaa dalika alyowm maalinkii uu ku galbaday reerkooda galab ma gaadhin fii xaadirihi meeshii uu deganaa rajulun walamraatun rag iyo dumar toona ilaa musliman dad islaamay maahane qof kale ma jirin dhammaan way islaameen ninka waa ninkii nabiguu yidhi ee rasuul muxamedow ayukum muxamadun buu yidhi awr buu saarraa markuu soo galay wuxuu yidhi maxamed waa kee markaasuu nabigu waa aniga wuxuu yidhi innii saa'iluka wa mushadidun calayk waan ku weydiin su-aalahana waan kugu adkaynaha iga carooni wuxuu yidhi waayahay soo dhowow wuxuu yidhi dadkaad soo dirtay way noo yimaadeen waxay noo sheegeen ilaahay inuu ku soo diray ilaahay baan kugu dhaariye ma ilahay baa ku soo diray markaasuu nebigu yidhi haa wuxuu yidhi okay waxay noo sheegeen dadkii soo dirtay shan salaadood inay nagu waajibtay noo sheegeen ilaahay baan kugu dhaariyey ma ilaahay baa ku faray buu shanta salaadood haa buu yidhi wuxuu wax kala miyaa laygu leehay haddaan shantaa sameeyo markaasuu yidhi maya inaad sunnaysanaysa maahane waajib kale ma waan gartay wuxuu yidhi dadkaas soo dirtay waxay noo sheegeen bil ramadaan ay soo noogu waajib nagu tahay ilahay baan kugu dhaariyey ma ilahay baasaa ku yidhi shanta arkaantuu tiriyey wuxuu leeyahay markuu sheego intaa waxaan ahayn miyaa layga rabaa maya markaasuu iska dhaqaaqa wuxuu yidhi anigu dimaan min isacla baa la yidhahdaa tolkay baana i soo diray oon ka socdaa oo keligay iskama imanin dadkii baan intaa gaarsiin intaad ii sheegtayna waxba ku dari maayo iska noqday dadkii si uu gaadhsiiye saasay ku wada islaameen wey wa fii sana isla sanadkaasay <clears throat> qadima wafdu bani asadin baa calaa rasuuli sal slam nin bay ahaayeen waxaa ku jiray ninka nabadnimada sheegan doonee dulayxata bni khuwaylid lilasadi baa ku jiray horeyna aan soo marnay wafdigoodi hadday yimaadeen nin la yidhahdo xadramiy bni aamir ba madax ka ahaa niman dhib badan bay ahayn reer bani asadku niman dhib yar ma ahayn way islaameen xilli abaarana wuu ahaa sanadka xilli kulayle ahayd markay islaameen buu ninka odaygoodahabaa wuxuu yidhi muxamadow annagu dadka la midkuulamanihin oo maxaa dhacay annaga horta ciidan noomaadaan soo dirin meel fogna waan kaaga nimid xilli kululoo abaarana waan kuu nimid intaasoo dhan baan kuu samaynay qur-aan baa soo degay oo layidhi yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal ilaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan in kuntum saadiqiin wafii hadihi sana isla sanadkaasay qadiba yimaadeen wafdu daariyiin oo min lakhamin ka mida calaa rasuli sal sl slam wafdigan dee maxaa ka taqaan wafdigan daariyiinta tamiim daari iyo dadkoodii wey tamiimna uu ku jiray dhinaca yaman bay ka yimaadeen doon bay soo raaceen doontiibaa mawjad ku dhacday doontiibaa la fakatay bil mise laba bilood bay badda la wareegaysanaysa doontii kadibna banaanku baa ilaahay keenay horay u soo socdeen markay nabiga u yimaadeen waxay badda ku soo arkeen bay ka sheeg waa ninka waa qoladii soo aragtay waay tabiidaari wuxuu ka sheekeeyey doodiisay noo waday ee hirka baddu kolbadhan noogu dhufanayay baa meel jasiiradoo badda dhexdeeda ah unbay nageysay waxaan wa meeshan dhul baa muuqday aan ku degno balaan nasanna haddaan galnayba wax meesha xirxiran oo timo badan baan aragnay buu yidhi waryaad ahayd shib marka hadal ku celcelinay buu nala hadlayoo wuxuu yidhi buu yidhi wixii timaha badnaa anigu hadalkiinna iyo su-aashiinna iyo warkiinna ma xiisaynayo haddaad war iyo hadal rabtaan horaydaa u sii socda halkaasuu nin warkiinna aad u xiisaynaya joogaa maxaad ahayd aniga jasaasaa la yidhaahdaa halkii loo tilmaamay bay sii socdeen waxay dhaheen nin gacmaha iyo lugaha xarga bira silsila adag kaga xiran baanu u tagnay wuna warayso yaad ahaydeen cideebaad ahaydeen yaad ka sii ahaydeen xagad u socotaan waana waraystay buui marka waxau yidhi buu yidhi waxaan idin weydiiyey nabigii la sugay ma soo baxay kaasaana inuu yidhi haa wuu soo baxay xaggee ka soo baxay maka dadkiisu ma rumeeyeen mise way la dagaalameen way la dagaalameen baan idhi wuxuu dagaalkiisu sidee ahaa marna way ka adkaanayeen marna waa ka adkaanayey xaggee tegey madiina uu tegey bay u sheegeen hadda xaggee marayaan inuu ka wada adkaaday bay u sheegeen ninkii kor booday bay dhaheen ilaa xargihii inuu ka baxsada ka yaabnay wuu booday wuu booday <laughs> wakhtigaygii waa dhow yahay buu yidhi bay dhaheen warheedhe baraka beelaadu maxaad ahayd wuxuu yidhi anigu nin dajaal la yidhahdaanah ka dajaal la yidhahdaan buu markay yimaadeen wafdigii daariyiinta ee nabiga u warameen dadkii wuxuu yidh salaatu jaamica war soo baxay war soo baxay war isu imaadaa la yidhi marka la isu yimid buuhi tabiibow uga sheekee dadka waxaad soo aragteen waa uga sheekeeyey nebiguna dajaal hore buu ugaga sii sheekayn jiray saxaabada qoladii wey qoladan xadiidku saxiix muslim ku yaalaa qisada tamiim daariya waxay soo arkeen wa fii hadihi sanati qadima waxaa soo galoo nabigu yimid wafdu bahra qorree bahraa la yihahdo reer yaman aha baa nabigu sal slam saddex iyo toban nin bay ahaayeen way islaameen reerahoodii bay ku noqdeen waxaynan ahaayeen marti waxay u ahaayeen oo marti gelin jiray nin la yidhahda miqdaad qadarkiisa iyagoo wuxoogay raashin fiican la karsaday oon la helin oo marmarun kuwa la karsadaah bay yimaadeen reerkii waxay soo galeen iyadoo meel inta raashinka lagu diyaarsaday in la cuno la rabo miqdaadna nin adeeqsi u ahaa wuxuu yidhi wareer dhahaya marti baa inoo timide inagu gurigeennaynu joognaaye nimankan martida aynu iska siino nimanka raashinkii waa cuneen aadna way u gaajaysnaayeen raashinkana way u xiisaysnaayeen markay raashinkii cuneen ay ka dhargeen bay wax soo reebeen wixii buu qaadayo wuxuu yidhi horta nabiga loo geeyo xilligan baahi baa iska jirtee nabigaa loo geeyey wuuna waraystay waa loo sheegay isagii rag la joogay buu yidhi cuna wuu duceeyey wuu soo celiyey raashinkii weelkii waa buuxaa reerkii marti dadkii joogay raashinka karsadayna waa ka dhargeen dhowr maalmood ay joogeen kii unbaa loogu celiyaa kolba isagoo markii lasoo kacaba inaan la taaban inaad mooddo waxay yidhahdeen wareedha nimayahow wadankan ka nimidna lagama helo marmar maahane idina abaar baan idinku filaynay waxaan maalin kasta aad noo keenaysaan sooriyadana intee ka keenteen waxay naloo sheegeen been miyuu ahaa wuxuu yidhi waa saxe halkaa mar baa la kariyey nabigaana duceeyey saasuu ilahay ku barakeeyey nabigaa loo keenay way islaameen hadiyad buu siiyey way iska laabteen wa fii hadii sana qadima waxaa yimid wafdu banilbukaa qole la yidhaahdo nabigu yimid sal slam iyaguna soddon nin bay ahaayeen waxaa rag waaweyn oo odayaalana ka mid ahaa nin waxaa kamid mid ahaa boqol sano jira baa wafdigaa ka mid iyo wiilkiisii oo toddobaatameye jira baa isla socday aruqsaas mar baan nin sagaal iyo sagaashan iyo sideed jira iyo wiilkiisii oo toddobaatan iyo dhowr jiro wiilkaa indhabeelay duqaa wada marka aabihii baa gacanta wada mar baan ku arkay gobolka nijaara la yidhahdo aduu cuntaa la siiyey way islaameen duqii nabigu la hadlo wuxuu yidhi anigu daabaan joogaaye wiilkan igu ducee wiilkan bashiir la yidhaahdo inaad igu ducaysaan rabaa ama bishr ibni mucaawiya la yidhaahdo iigu duce nabigu waa u duceeyey sal alay wasalam baraku ugu duceeyey ilaahay tiina waa siiyey wa fii hadii sanati bay qadima wafdu banii fazaarata yimaadeen oo dhowr iyo toban nin bay ahaayeenoo muslimiina nabigu cala salaatu wasalaam abaar bay u sheegteen ilaahay buu u roob badan buu xoolo dadkoodii siiyey sanadkaa waxaa kaloo yimid wafdu aclamata bni munqidin baa soo galay nabig sal slam afar nin bay ahaayeenoo muslina iyagana waxoogay bay joogeen hadiyaduu siiyo way noqdeen isla sanadkaasaa qadima waxaa yimid wafdu sacad hudayn baa yimid oo reer qudaaca qabiil layihahdaa ka mida ah. nabig sal slam u yimaadeen wuna soo dhoweeyey joogeen iyagana way islaameen hadiyad buusiyo nabiga iska noqdeen isla sanadkaas waa qadiba wafdu mura qolo reer muro layidhah sodirmaadhirhadaayi qolo walba waa iskeeneen hadda afwaajan waaye waraayta naas yadkhuluuna fii diin illaahi afwaajan qabiilqabiil baa loo gelayaa bahashu qof qofbay marka hore maraysa markay yimaadeen wafdu mura magasan saddexiyo toban nin bay ahaayeen abaar bay u sheegteen nabigu roob ilaahay u baryey way islaameen hadiye qofka cid kastoo timaada waxbuu siinayn nabig alai slam cidna faramadhnaan ma noqonaynin wa fii hadihi sana qadiba wafdu kilaabin baa u yimid iyagana saddexiyo bay ahaayeen shaacirkii caanka ahaaye mucalaqaadka lahaa ee labidibni rabiica baa ka mid aha oo nin waayee lahaa baa dadkaa gabaygaa ka ahaa kacb ibni maalik bay ku degeen nabiguna wuu karaameeyey waa sidaa darteed ba waxaa la yidhahdaa mucallaqaadka sabcada shucaradii carbeed waaweyn iska lahaa ninkaasaa saxaabi ka ahaa inay walaala yihiin oo khayr daranna sheekadiisu waa inoo soo socotaa xagga hoyi ay walaala ka ahaayeen wa fii haadihi sanati isla sanadkaasa qadima waxaa yimid wafdu kinaanata qolo reer la yidhaahdo waa taratunasqac baa ka mid saxaabiga la yidhahdo radia intaan tabuuq loo bixin bay iyagu yimaadeen walidaalikuu markay islaameen waa tira haswadii tabuuk buu raacay ciidankii khaalid aaakii watay u kaydir soo qabtayna wuu ku jiray waa tira wafdigaasay ka ahaayeen wa fii hadihi sana qadima waxaa yimi sidoo kale wafdu tujiib qolo la yihahdo reer yamanah baa nabigu yimi sal slam iyagana bay ahaayeen nabigu wuu abaalmariyey sala allahu calayh wasalam almarbad u nin ugu yaraa oo aad u yaraa buu nabigu isagoo kolba soo fiirin arkay kayar baa kolba nabiga soo fiirinaya nabigu wuxuu yidhi maxaad u baahanta mogta nin qof wax raba wiil yarna oo odayaasha iyo goobtanna yar xishoonaya inuu wax weydiistana raba kuna dhicilaa buu arkay wuxuu yidhi kaalay maxaad u baahnayd wuxuu yidhi adu maxaad weydiisan lahayd markaas basha dadka xoolana waa la siinayagu ninkii yaraa xoola ma weydiisan wuxuu yidhi saddex baan kaa rabaa ilahay waxaad ii weydiisaa naxariis iyo dembi dhaaf inuusan dad ii baahin sidii baa ilahay ka dhigay subxana wa tacaala taasaa uga darayd ninka yarkaa xoolaha la urursanayo iyo xogay la qaadanayo aakhradiisaa uga darayd wa fii hadihi sana sanadkaas buu aala nabigu ka dhaartay sal slam min nisaa'i haweenkiisii shahran bil bil inuusan guryahooda tegaynin buu ku dhaartay intay waxoogay ku qayliyeen oy dhibeen wafii hadii sanati buu laacana licaan la galay cuwaymir acajlaani imraata xaaskiisa afkaagu alna balaa muwakalun bilmantiqi baa layidhahdaa balaayadu afkaaga waxaad sheegto in lagu qabtaa laga yaabaa carabtu saasay yidhahdaan soomaaliduna si khaldan bay u yidhaahdaan waxay yidhahdeen gaf waa kaa yeelsiiyaa laakiin kuguma daayo waxaa laga yaabaa hadal aad tiri in adiga ilaahay nabigu maalin u yimid rasuulka ilaahayow nin haduu gooshiisii iyo xaaskiisii nin goosha la jiifa ugu yimaada muxuu samayn hadduu dilo waa dilaysaanoo markhaati iyo ma lahaad leedihiin hadduu aamuso wax wax laga aamusi kara maaha nabigu wuxuu yidhi waba wax igu soo degay weli ma jiro ilaahay cuwaymir baa lagu imtixaanay wixii maalinka dambe soo galayoo islaantiisii ninka nin sariirtiis dabagadoobayo unbuu ugu yimid wiibaabaabaasoo degayasuulkuweydiinayey anaa laygu imtixaanay in hadalkayga lai qabtayna lai raacayna waa u malaynaya baabulicaan baa soo furmay marka wafii hadii sanatibay kaanad ahayd sariyatu khaalid ibni saciid bn alcaas ila alyaman isaga iyo cali baa isku la diray waxaana mas-uuliyadda lahaa cali way tageen nin miqdaam ibni bacdikari la yidhaahdo ogodayaashoodii iyo ragga dagaalyahankooda ka mid ahaa yaa dhihi jiray nin aniga weligay magaca iga maqlayoo aan gergeriirin oon qarqarin lama arage anii geeye nimankan isagoo seeftiisii wata cali iyo khaalid oo meel fadhiya loo keenay wuxuu yidhi ah, hebel baan ahay raggan mamoogaba rag hanjabi jiray uu harowsan jirayna yihiin caliyo waxaa isqabtay markaa isnagu dhegaysanayaa iyo khaalid aniida ninkan anaa kala tuuriya may aniga iida wallahi anaad iide wallahi anaad iide may wallahi ana iida bas aan ku baryaa ma iida iida waa yaabay ninkii <laughs> ragas qabqabanaya oo fakfakanaya iyo way wada qarqari doonaan way gariiri doonaan isma laha mogta ninka kalu markuu istaag faraqa qaban anaa anaa kaga filanaya kan kala tuuriya iida iska dhaqaaqay marka markuu arkay iska dhaqaaqay iska tegey ah, ninka la yidhahda khaalid lix bilood meelahaasuu joogay kadib uu soo noqday intaas waxaa inoogu dhammaaday sanadkii sagaalaad asanat alcaashira